بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل هذا كان فاصل arkaanu salaati salaada arkaanteedu sabcata cashara waa toddobiyo toban alawalu kan koowaad anniyatu niyo weeye athaani kan labaadna takbiiratu lixraami xarmashada takbiirteeda weeye athaalidu kan saddexaadna alqiyaamu istaag weeye istaaga oo cala alqaadiri kii awooday dushiisa ahaatay filfardi faradka dhexdiisana uu istaago alraabicu kan afraad qiraa'atu alfaatixati faatixa akhritaankeeda weeye alkhaamisu kan shanaadna alrukuucu rukuuc weeye asaadisu kan lixaadna addumacniinatu xasil weeye fiihi rukuuci lagu xasilo asaabicu kan toddobaadna alictidaalu sinaanshiya ekaansho weeye athaaminu kan sideedaadna addumacniinatu xasil weeye fiihi sinaanshihii lagu xasilo attaasicu kan sagaalaadna assujuudu sujuud weeye maratayni laba jeer la sujuudo alcaashiru kan tobnaadna addumacniinatu xasil weeye fiihi sujuudii lagu xasilo alxaadi cashara kan kow iyo tobnaadna aljuluusu fadhi weeye bayna asajdatayni labada sujuudood dhexdooda la fadhiisto athaani cashara kan labiyo tobnaad addumaaniinatu xasil weeye fiihi fadhigaa dhexdiisa lagu xasilo athaalita cashara kan saddex-iyo tobnaad atashahudu waa atixiyaadka alakhiiru ee dambe alraabica cashara kan afar iyo tobnaad alqucuudu fadhi weeye fiihi ay liajlihi liajli tashahudi tashahud dartii loo fadhiisto iyo tixyaad dartii loo fadhiisto alkhaamisa cashara kan shan iyo tobnaad asalaatu ku sallin weeye cala nebiyi nebiga dushiisa lagu saliyo sala allahu calayhi wasalam fiihi itixiyaadka dhexdiisa asaadisa cashara kan lixiyo tobnaad assalaamu salaamo naqsi wey assaabica cashara kan toddobiyo tobnaad atartiibu arkaantaa lasoo sheegay in la kala tartiibiyo weeye halkan waxaynu ka bilaabaynaa arkaanu salaa waxaynu dhahnay salaadu shuruudna way leedahay arkaanna way leedahay abcaabna way leedahay hay-aadna way leedahay calaa madhabinaa markaan ku soconno wey wax waajibaad aho ay salaada leedahay ma jiro markii laga hadlay laga hadlayo madhabka shaaficiga waxay yidhaahdaan afartaa waxay ku shabahaan bini aadamka iyo insaankaay ku shabahaan salaaduna waxay la mid tahay dhaheen insaanka shuruudda salaada waxay la mid tahay nolosha qofka haddii shardi la waayo salaadi ma asaxayso wey sida qofkii haddii naftii ka baxdo ruuxdii ka tagto uusan u noolaanaynin waxay dhaheen arkaantan hadda uu sheekhu sheegi doonee toddobiyo tobanka ahaa waxay la mid tahay bay dhaheen madaxa oo kale qofka madaxa haddii laga gooyo dee ma noolaanayo rukni min arkaani salaa haddii laga tagana salaaddaa ma noolay ka dhigan tahay waa salaad dhimatay abcaadu waxay dhaheen waa acdaada bini aadamka oo kale xubnihiisa oo kale qofka haddii xubin xubnihiisii ka mid aha ah la gooyo inuu noolaado ayaa dhacda uuna noolaan matalan gacantii lugtii meel baa laga gooy bacdi min abcaadi salaa haddaa ka tagtana sidaadii oo kale weeye salaadaadii way asixi laakiin sujuud iyo waxbaa lagu kabi haddii la hilmaamo abcaaddana waan sheegi doonaa hay-aadkuna waxay la mid yihiin bay dhaneen bini aadamka timihiisoo kale qofka haddii timihii laga guro xooga yar foolxumo foolxumo unbaa kusoo erbixi laakiin caadi buu iska soconaya matalan hay-aadka haddaa ka tagtana waa sidaasoo kaley dhaheen arkaanu salaa ayuu ka warramayaa sheekhu arkaanu salaa wuxuu yidhi waa toddobiyo toban rukni iyo shardi farqiga u dhexeeya waynu soo sheegnay soo ma ay sheekh shaacib ay sheekh arkaantaasaynu hadda ka hadlaynaa sheekhu wuxuu yidhi saaxibu safiina waa toddobiyo toban buu yidhi toddobiyo tobankaana imaamu nawowi kitaabkiisa rawdaha waa toddobiyo toban buu yidhi culimmada qaar ka dhigay siddeed iyo tobanna way jiraan culimmada qaar ka dhigay afar iyo tobanna way jiraan culimmada qaarna saddex iyo toban bay ka dhigaan saddex-iyo tobankaana loo badan yahay waxayna ka imanaysaa tirsigan isdhaafsiisan iyo khilaafkan wuxuu ka imanayaa duma'niinada iyo xasiloonida tirsiga la tirinayo miyaan tiriyaa mise ma tiriyo haddii la tiriyo dee afar baa ka soo bixiyo way badanaysaa haddaan la tirininna saddex-iyo tobankan baa ka soo bixi si kastaba ahaatee duma'niinadu ninka tirinayay iyo ninkaan tirinayninba inay waajib tahay buu qabaayo rukni min arkaani salaa aan dhaho inay rukni tahay buu qabaa khilaafka marka halkaa ku jira ee xagga tirsiga ah waxaad ogaanaysaa inuu yahay khilaaf lafdi ah khilaaf macnawi ah inuusan ahayn toddobiyo tobankan culimmadu afar bay u qaybiyaan arkaan qowliya weeye arkaanna ficliya weeye arkaanna qalbiya weeye arkaanna macnawiya weeye qaarna waxay ku magacaabeen ictibaariya shantaa qaybood bay u qaybiyeen arkaanta qawliga ah waa takbiiratu lixraamka iyo qiraa'atu alfaatixa iyo tashahud alakhiir alsalaatu cala alnebiy sala allahu calayh wasalam oo atixiyaadka dambe lagu saliyo iyo salaamo naqsiga intaasaa arkaan qawli ah oo wax la dhahayo weedh ahaa arkaanta ficliga ah waa istaagga oo qiyaamka ah rukuucda ictidaalka sujuudda aljuluusu bayna asajdatayn iyo aljuluusu litashahud alakhiir lix weeye arkaanta ficligaana arkaanta qowligaana shan wey shan iyo lix markii la ysku daro kow iyo toban waxaa jira rukni qalbi ah waa anniya jamiil waxaa jira rukni isagu iska macnawi ahoo dee salaada dhan la wada socdo oo ahaa midka u dambeeya atartiib ah ruknigaana waa macnawi labada haddaa ku darto koo iyo tobankii meeqay noqon toban iyo saddex toban iyo saddexdaas weeye arkaantu haddii dumaaniinooyinka aad tirisana dee toddobiyo toban bay noqon marka waxay dhaheen waa arkaanun ictibaariyatun waa arkaan la tixgelinaya weeye marka waa ruknun ictibaari waa duma'niinooyinkii afartoodii idan aduma'niina oo maxaal boosaskeedii ku jira dhammaantood waa arkaan ictibaariya niyaduna waa qalbiya tartiibkuna waa macnawi shanna waa qowli lixna waa ficli intaasay u kala qaadaan culimadu arkaanu salaati sabcata cashara ka koowaad wuxuu yidhi sheekhu anniyatu niyowey niyo mabaaxisteedii waan soo maray meeqa mabxad bay lahayd toddobo beytkiyaa sheegi maxamed ey maysa shadri basa subxaan allah caysha maxamed maysa bismi illaahi araxmaan iraxiim caysha shacay caysha caysha xaqiiqaة xukm maxal wzmn kayfiyaة shard wmaqsud xasan halkaa waxaan ka soo dhahnay um baan halkana ku dhahaynaa ku celis malo habeenkiiso maynaa faahfaahin waxaan dhahnay salaaday ku soo noqon xajkay ku iman soomkay ku iman meelo fara badan cibaadaadka ay ku iman doontaa camal kasta oo markaa samaynaysana dee inama alacmaalu biniya sooma meeshaa waxaad ku dhahday un koobibest kusoo dhow kusoo guuri halkan anniyatu niyo wey hal masaley culimmadu ka hadlaan oo niyada ku saabsan gaar ahaan salaada markay tahay oo ka dheeri ahaa intii aan ka soo hadalnay insha allahu kutubta kalenu ugu tegi doonaa athaani rukniga labaad waxaa weeye takbiirat alixraam xarmashada takbiirteeda waa allaahu akbar waxaana ixraam loogu magacaabay wax kasta oon salaada ka mid ahayn bay xarimaysaa saasaa takbiiratu lixraam loogu magacaabay idan allaahu akbartaasina arkaanta salaaday ka mid tahay haddii laga tago salaadaas waa qof madaxa laga gooyo oo kale salaad asaxaysa ma oho athaalitu ka saddexaad alqiyaamu cala alqaadiri fi lfardi waa istaag qofka awooda salaada faradka uu istaago marka waa istaag waa qof awooda salaaduna waa salaad farad ah inay tahay marka quyuudda uu ku xidhay sheekhu dhammaan waa inay kugu xidhnaato waxaa kaa bixi kii aan awoodin waxaa ka bixi salaaddii faralka aan ahayn ee sunnada ahayd iyaduna meesha kuma jirto alqiyaamu cala alqaadiri fi lfardi taas weeyo nebi maxamed llahi rabbi wasalaamu calayhi waa kii xadiidkii cimraan ibni xuseen uu ku tawjiihiyey cimraan uu ku yidhi salli qaa'iman adoo taagan tuko istaag ku tuko haddaad awoodi weydana fadhi haddii kalena calaa jambin waa kiilaa nebi maxamed salawatullahi rabbi wasalaamu calayh dad marka waxaa jira xaqiiqatan fadhigiina istaaggiina awooda haddana kuraas ku tukadaa jira sax haddii dhakhtarku uu kugula soo teliyo haddaad fadhiisato ama aad xoogay sujuuddo ama arrimo kale lafo iyo waxbaa isdabamari bire iyo wax la isku xidhay baa dabamari haa waad raaci tacliimaadka iyo waxyaalaha uu ku siinayay irshaadaadka dhakhtarka waad raaci laakiin intaad awooddo inaad istaagto waad istaagi sheekh waxaad arkaysaa qof kursi ku tukanaya soo ugu tukanaya ugu tukanaya markii la dhaho hala baxo kabahuba la sii ordayaa uu sii socdaa wax ka qasanba malo haddii halkaa masaajidka hortiisaa la istaagi la dhahana bayna almaqrib waalcishaa si fiican buu u taagnaanay in yaroo laba daqiiqo ahna kursiga ku fadhiisan marka waa dadkii berigii karoonaha iska ilaalinaya un lama dhihi karo say gaari ugu wada jiraan gurina ugu wada jiraan markii la salaadaa la tukanaa la dhihi kala fogaada soo ma jamiil idan qofka kursiga ku tukanaya waa inuu quyuudda iyo shuruudda iyo wax fara badan uu ilaaliyo wey haddii uu ku tukan karo istaag sheekh in kastoo istaag ku tukan karo waa inuu ku tukado alqiyaamu cala alqaadiri fi lfardi salaadaa faradka ahaa ama ha noqoto salaadaha faradka ee maqhribka een soo tukanay iyo cishaha ama ha noqoto salaad lagu nadray ama ha noqoto tu fardu kifaaya ah ama ha noqoto tu suuratulfardile tu suuratulfardile maxaa weeyaan yacnii faral ma ahee faral qaabkii iyo noocii bay leedahay waa salaadee waa salaada mucaadada ah iyo salaatu sabi bay dhaheen mucaadadu waxaa weeyaan maalan masjid kale ha ku soo tukatay salaaddii cishaha kadibna masjidka sigiska waxoogay la yar daahiyey baa timid waad tukanaysaa salaaddii waad soo celisay bay ka dhigantahay salaaddaa mucaadada ah suuratu lfardi bay leedahay adi fii xaqika sunno ayay tahay ma dhahaysid marka fii xaqi waa sunno waan fadhiisan leanna salaada nafliga ah, waxaa la ii ogolaa inaan fadhi ku tukado sooma saa ma dhahaysid leanna waxaan dhahaynaa kullu maa kaana fardan aw calaa suurati alfardi fainahu yajibu alqiyaamu bihi cala alqaadir jamiil alraabicu kan afraad qiraa'atu alfaatixati weeye faatixada in la akhriyo faatixada akhriskeeduna waa rukni min arkaani asalaa ama xifdi ka akhri ama kitaab ka akhri ama ha lagu talqiiniyo haddiaada garanaynin intaad istaagto qof meesha uu kitaab la fadhiisto ha kuu mariyo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ka daba dhe alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wad wad wad wad ilaa waladdaaliin kadib rukuuc ama saasaad samayn ama xifdis baad ka tuuri ama musxaf baad ka akhrin ama warqad baad ku soo qoran ama telefoonkaad ka akhrin almin qiraa'atu alfaatixa qasab bay kugu tahay haddii aad awooddo si kastoobaad u awoodaba nebiga salawatullahi rabbi wasalaamu caleyh xadiidkiisi waad garanayseen laa salaata liman lam yaqra' u fiirso laa salaata salaad ma jirtaa layidhi laa salaata waa nakira fii siyaaq nafyi cumuum bay faa'iideyn soomo laa salaata salaadba ma jirto yacnii ama farad ama sunna ama tukaloodaad saw ama aisha ahaato mar salaadaada faatixa akhrinin wax socoto iyo wax jira iyo wax la aqbal iyo wax asix midna ma aho laa salaata wey qiraa'atu lfaatixati faatixa akhritaankeeda weeye marka marka qofkii aan awoodin faatixada akhriskeeda inaad ogaato xukunkeeda waa muhiim meelana way noogu iman doontaa laakiin aad bay u badan tahay gaar ahaan dadkan aan ku dhex nool lahay ee soo islaamaya dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inuu soo islaamo tawxiidka loo qabto xoogay inuu iska joogo intuu faatixada ka baranaya sidaas ma aho salaada wuu tukan toddoba aayadoo kalead bari tan hadday ku adkaato toddobada aayadee kale hadday ku adkaato adkaar baad bari ilaa toddoba oo u dhiganta xuruuftii iyo wax badan u dhigma hadduu intaa midna keri waayana qadarkii faatixada la akhrin lahaa taagnow baad ku dhihi marka in la tawjiihiye weye sababtoo ahaa qofku waxaa laga yaabaa inuuba geeriyoodo intuu soo islaamo idan taariku salaada isagoo inuu geeriyooda ayaa laga yaabaa idan inaad tawjiihiso ood wax u sheegto ayaa loo baahan yahay ka shanaad arkaantana ka mida waa arukuuc rukuucda weeye qaabkee qofka u rukuuci sunankeedu maxay tahay qaabkee u dhabarka ku samayn wax badanoo inoo iman doono weye kitaabku waa mukhtasar laakiin inta ugu yaree la sameeyo waxaa weeye calaacalahaagu intay low ka gaadhayaan intaasa aqalu rukuuca assaadisu kan lixaad waxaa weeye atuma'niinatu fiihi xasil weeye inaad ku xasishana rukuucda waa rukni min arkaan asalaa duma'niinadu intay la eg tahay kitaabka iyadana ku iman doontaa qadarkay la eg tahay iyo inta lagu samayn kara dhammaantood kitaabka ayay ku imanayaan duma'niinadu duma'niinadu waa rukni min arkaani asalaa saxaabigii nebi maxamed llahi rabbi wasalaamu calayhi intuu tukaday u yimaadee salaamay ee ku celi salaada uu dhihi jiray ee mar labaad uu ku celinaya mar saddexaad culimmadu waxay yidhaahdaan tuma'niinada ayaa ka khaldanayd iyo xasiloonida idan dad fara badan meelay u degdegayaan salaaddii bayna ka degdegayaan xaqiiqatan waxaa laga yaabaa inay salaaddiisii dhannayd ay meeshaa ku baaba'do intuu rukni min arkaani asalaa oo tuma'niina ah uu ka tago ka toddobaad ee arkaanta salaada ka mida ah waa alictidaal sinaansho wey inuu ekaado qofkii markii uu rukuuco kadib samica allaahu liman xamidah waa inuu yimaado samica allaahu liman xamida wuxuu dhahayaa intuu sii socdo koruu sii socdo markuu ekaadana rabbana walaka alxamdu wuu dhahayaa ka sideedaad waxaa weeyaane arkaana salaad ka mid ah duma'niinatu fiihi ictidaalka inuu ku xasilo dadka qaarkood iyadana meeshan gaar ahaan dadka buurbuuran ama dadka waaweynee da-daha ah, meesha way ku jiraan iyagana xaqiiqatan ruknigan wuu ka tagaa qof waxaad arkaysaa intuu rukuucay markuu rukuucay wuu soo socdaa haddana wuu sii socdaa lowyuhuba maxaa dhihi jiray sii qabsanayaa wuu sii tafaxaydanayaa ama waxbuu sii hahaabanaya waaba sii socdaaba qofkaas idan qofkaa waxaa ka tegay tuma'niinatulictidaal baa ka tegay salaadiisiina halkaasay ku burtay ay kaga jabtay ama aan dhaho ay ku asixi weyday ka sagaalaad ee arkaanta ka mid ah waxaa weyaan asujuudu maratayn sujuudda hore iyo sujuudda dambe labadu waa waa rukni oo salaada ka mid ahaa marka asujuudu maratayn waa sujuud fii kulli rakcatinna waxaa ku jira laba sujuudood baa ku jira idan labadaas sujuudood baa hal rukni ahaa oo rukniga sagaalaad ah ka tobnaad waxaa weyaan atumaniinatu fiihi sujuudda ama ta hore ha noqoto ama damba ha noqotee labadaba waxaa lagaga baahan yahay inaad ku xasisho alxaadi cashara ka koy tobnaad waxaa weeyaan aljuluusu bayna asajdatayni labada sujuudood dhexdooda qofkii inuu fadhiisto athaani cashara tuma'niinatu fiihi fadhigaana inuu ku xasilo tanna dad fara badan isagoo laga yaabaa gacmihiiba inuunasan ka soo qaadin dhulka yuu haddana sii noqonaya qofkii halkaa waxaa kaga tagtay tuma'niina tuma'niina hadday ka tagtayna rukni min arkaani salaad baa ka tegay salaadiisiina halkaasay ka kaca ku noqotay rukniga saddex-iyo tobnaad altashahud alakhiir waa atixiyaadka dambe weeye alraabic casharna waa inaad fadhiisato fiihi ay liajli tashahud ay tashahudka darti iyo atixiyaadka darti inaad u fadhiisato ka shaniyo tobnaad waxaa weeye nebi maxamed salawaatuullahi rabbi wasalaamu calayhi inaad ku salido atixiyaadkaa dambe ka shaniyo tobnaad ka lixiyo tobnaadna waxaa weeyaan inaad salaamo naqsato assalaamu calaykum aad dhahdo ka u dambeeyana waxaa weeyaan adtartiibu arkaanta lagu soo sheegay inaad kala tartiibiso lababa mid culimmadu way u deliishadaan midda koowaad ee tartiibka waxaa loo deliishadaa ninkii nebigu salawatullahi rabbi wasalaamu calayhi salaada ku noqo uu dhahayay markii loo warramayay arkaanta loona sharxayay nebiga sal alla alay wasalam wuxuu adeegsanayay uma uma umana waxay keertaa tartiib maca taraakhi soo maahayn wاlfaau liلtartiibi bاtiصaali wahuma liلtartiibi biاnfisaali marka biinfisaal weeye humadu waa midda kale ee nebi maxamed salawaatu ullahi rabbi wasalaamu calayhi salaadda uu tukaday uu kala tartiibinayay cibaadadan salaada ahna waa tawqiifi isagaana yidhi salluu kamaa ra'aytumuunii usallii suu u tukadayna waxay inuu arkaantii kala tartiibiyey oo qiyaamku uu horeeyey qiyaamkii maxaa takbiirat alixraam ay horeysay qiyaamkii oo faatixadii lagu akhrinaya kadib rukuucdii iqtidaalkii sujuuddii juluuskii sujuuddii kada qaabka inuu kala tartiibiyey nebiga sal lla ly slam markuu qaabka ugu sharxayna salaadaada dhan sidaa samey waa kii yidhi ee sidaa ku tawjiihiyey idan tartiibku waa rukn min arkaani min arkaani asalaawi shujaaca insha allah waxaan ugu tegi doonaa rukni kaluu ku dari doonaa laga raajixsan yahay meeshaad aan ugu tagno wuxuu yidhi faslun haadakani faasilun anniyatu niyadu halaau darajaatin saddex darajo iyo saddex martabo weeye in kaanat hadday tahay asalaatu salaadu hadday tahay fardan faral hadday tahay wajaba waxaa waajibay qasdulficli ficilka salaada oo qasadkeeda ayaa waajibaya ficlu salaad weeye watacyiinu magacaabid salaadii in la magacaabo ayaa waajib ah walfardiyatu salaadii inay faral tahay in la magacaabo ama in la niyoodo ayaa waajib ah wain kaanad hadday tahay hiya salaadii naafilatan sunna hadday tahay sunnada oo mu'aqatatan la waqtiyeeyey wadalika mihaale ka raatibatin raatiba oo kala weeye aw daati sababin ama mid sabab u saaxiibahoo kala weeye wajaba waxaa waajibi qasdulficli ficil qasadkii ficil asalaawi waatacyiinu magacaabid ayaa waajibi wain kaanad hadday tahay hiyo salaadii naafilatan sunna hadday tahay sunnaha oo mutlaqatan waqtina laga idlaaqay sababna laga idlaaqay oon midna aan sababna lahayn waqtina aan lahayn wajaba waxaa waajibi qasdulficli ficil qasadkii baa waajibi faqad oo keli ah alficlu erayaal ku soo arooray sheekha alfaadiisii iyo kalaamkiisii ayuu rabaa inuu sii bayaamiyo wuxuu yidhi ficilkan loo qasdayo usalli weeye wاltacyiinu magacaabidda laga hadlina duhran aw casran ama maqrib ama cisho wey waalfardiyatu fardigan la niyoonaya qasabka ee waajibka ahna fardan waa inuu farad dhaho faslun halkan ka bilaabata ilaa intaan awqaatu salaa ka gaadhayno wuxuu sheekhu sharxi doonaa arkaantii aan soo maray qaybo ka mid ah ilaa toddobabuu sharxi doonaa waxaa u horreeya arkaanta niyada niyadiiba marka inoo sharxayaan wuxuuna niyeyidhi niyadu saddex darajo ayay leedahay waxay ka dhigan tahay saddex martabo waxay ka dhigan tahay maxaad niyoon waxay ku xidhan tahay salaadda aad tukanayso salaadihii baan marka saddex ka dhigaynaa salaad waa farad farad markay tahay intaas waa farad nadar bay noqon kartaa maxaa la dhihi jira waxay noqon kartaa tii faradkaayada caadiga ahayd tu fardu kifaayay noqon kartaa maxaa la dhihi jiray salaadahay weeyaan salaadihii faradka ah salaadna waa sunno labadaasaad u kala qaadi marka koowaad tan sunnada ahaa laba u kala qaadioo mid waqtiley ahaa iyo mid aan waqtiley ahayn middan mu'aqatada aha ama daata sababka ah waa mid mutlaqaduna waa mid tan u horeysa faradka ah saddex shay baa waajibi tan waqtilayda ahee sunnada ahana laba shay baa waajibi tan oo mutlaqada ahana hal shay baa waajibi waa marka aad niyoonayso ayaa laga hadlayaa fasal gooni uuna sheekhu uu caqiday oo u guntay shanigeedii iyo xaalkeedii iyo arrinkeyga ihtimaam iyo tixgelin uu siinayuuna ugu guntay wuxuu yidhi salaadda hadday fara tahay saddex shay baa waajib ah qasdulficli qasdulficli waxaa weeyaan ficlu salaah salaada samaynteeda inaad u qasado waa midda labaadee salaadaad tukanaysa inaad magacowdo ma ma maqribbaa ma cishaa ma subaxbaa waa midda saddexaada inaad farad niyooto saddexdaa shay waa waajib niyadiina ma asaxaysa salaada mid ka mid ah haddaa ka tagto waa haddii ay tahay farad intaana waxaa kuu kulmin inaad ahdo usalli faradal cishaai soo maa marka usallidii waa qasdulficligii fardiguna waxaa weeyaan fardantii oo alfardiyi ahayd cishaa'ina waa tacyiinkii ereyga usalli farada duhri ah waan ka hadalay adtalafudu bihaa xukunkeedu muxuu yahay laakiin haddaad iskaga hadasho oyna niyadii waxba kuugu jirin salaad kuma ansixin lianna maxalka iyo bosishonka ay leedahay waxaan dhahnay waa alqalb wey idan intaa waa inaad qalbiga ku soo xaadiraysa ayaa la rabaa waxaan inaad tukanayso salaad oo midda kale inay farad tahay iyo inay salaadu hiblaayo tahay intaa ama inay afar ragcadood tahay iyo inay laba ragcadood tahay iyo inay addo tahay iyo inay qado tahay iyo inay ma'muuman tahay inay imaaman tahay iyo haddee meeshan muuna ku sheegin wuxuusan meeshan ku sheegin waxaad ogaanaysaa inayna farad ahayn oo waajib aysan ahayn saddexan shay waa inaad maskaxdaada keento waqti badanna kaa qaadan mayso inaad ahdo waaxid waan hayaa isniin waan hayaa alaas allaahu akbar laa laa laa wax yar bay kaa qaadanaysaa leanna waxaa la rabaa allahu akbarta iyo niyada inay isla xidhiidhaan inkastoo isla xidhiidhkooda aynu ka hadli doonno imaamu nawowi iyo xujat lislaam wahazalihi iyo imaam alxarameyn aljuweyni ay ummadda u fudeydiyeen laakiin shaaficiyada kalaan haysan haddaad ahdo wax waxaa ka dhalanba nooc ahaa nooc mustaxiil ahaana jamiil salaadaa waa haddii ay farad tahay ka warna haddii ay sunno tahay salaadu labaan u kala qaadnay mid waqtiley ah iyo mid mudlaqa ah middaa waqtilayna way noqon kartaa ama waqti kuma xidhnee sabab bay ku xidhan tahay midda waqtilayga ahaa waa raatibadii midda sabab ku xidhanna de waa istisqihii iyo ciiddii iyo kusuufkii iyo kuwaawey salaadaha markaad niyoonayso laba shay baad niyoon saddexdii horan waxaad ka bixisaa tii faradka ahayd sababtoo salaadan waa sunno soomaa faradkii un ka bixi qasdulficil iyo tacyiin sunno markaad tukanayso duhurka sunnadiisa ma tii qabliyada ahaydba mase tii bacdiyada ahayd salaada tukanaysa ma kusuufba ma khusuufba ma istisqaa ma ciidba ma ciidulabxa ma ciidulfidriba waxaasaa lagaa rabaa inaad cayinto usalli ama qasdulficlina aad la imaato niye ahaan baana laga wada warramaya dhammaantood lafdigu iyo talafudku waynu ka soo hadal ka horna hadday salaadu sunno tahay laakiin waa mutlaqa waqtilayna ma aho sababna ma laho hadda oo kale waad iska istaagi waa iska sunaysan kartaa ilaa cishaha inta la geliya waa iska sunaysan ilaa awqaad karaaha oo inoola soo socoto mooyeen salaadaha inta kale waa iska wadi kartaa salaada naafilada ee mudlaqaha haddee ayadana intii tii hadda labadeedii unbaad mid kasii goyn oo ah tacyiinkii waxaa soo haray qasdulficil bas waan tukanayaa allahu akbar kusii daawo alficlu usali wاltacyiinu duhran aw casran wاlfardiyatu fardan intii unbuu kuusii sharxay sheekhu faslun hada kani fasilun haddana hadduu inoo sharxay niya wuxuu inoo sharxi doonaa allahu akbar oo takbiirat lixraamkii ah si fiican u sharxi doonaa wuxuuna yidhi sheekhu faslun shuruudu takbiirati alixraami xarmashada takbiirteeda shuruudeedu sitata cashara waa lix iyo toban an taqaca waa inay dhacdo hiya takbiirti waa inay dhacdo xaalata alqiyaami istaag xaaladii fi lfardi faradka dhexdiisa wa an takuuna waa inay ahaato bilcarabiyati carabi waa inay ahaato af kale waa inaysan ahaanin wa an takuuna waa inay ahaato bilafdi aljalaalati allaahi lafdigeeda waa inay ahaato wa bilafdi akbar akbar lafdigeedana waa inay ahaato waatartiibu kala tartiibin weeye bayna allafdayni labada lafdi ee allaahu iyo akbar ah la kala tartiibiyo oon lakala hormarinin wa anlaa yamudda waa inuusan medinin qofkii dhahaya allaahu akbar hamsata aljalaalati allaahida hamsadeeda waa inuusan medin wacadamu maddi baa'i akbaru akbaru ba'deeda madkeeda la'aanteeda weeye wa anlaa yushadida waa inuusan shadin albaa'a ba'da waa inuusan shadin wa anlaa yasiida waa inuusan kordhinin waawan wawda oo saakinatan reeban aw mutaxarikatan aw waawan waaw waa inuusan kordhin waawda oo mutaxarikatan xarakaysan bayna alkelimatayni labada kelima dhexdooda allah iyo akbar weeye wa anlaa yasiida waa inuusan kordhinin ku darin waawan waaw qabla aljalaalati allaahida horteeda waawa inuusan ku darin wa anlaa yaqifa waa inuusan istaagin bayna kelimatay attakbiiri takbiirta labadeeda kelima dhexdooda waa inuusan istaagin waqfatan istaag waqfada oo tawiilatan dheer walaa qasiiratan iyo mid gaabinba waa inuusan istaagin wa an yusmica waa inuu maqashiiyo nafsahu qofkan takbiirsanaya naftiisa waa inuu maqashiiyo jamiica xuruufihaa allaahu akbarta xuruufteeda dhammaanteed waa inuu maqashiiyo naftiisa wadukhuululwaqti waqti gelitaankii weeye fi lmu'aqati salaadii waqtileyd ahayd waqtiga waa inuu galo markuu allaahu akbar leeyahay wa iqaacuhaa allaahu akbar dhicitaankeeda weeye xaalal istiqbaali markuu qofku qiblada u jeedo inay allaahu akbartu dhacdo wa an laa yukhilla waa inuusan dhimin bixarfin xaraf oo min xuruufiha allaahu akbar xuruufteedii ka mid ah wa ta'khiiru takbiirati alma'muumi qofka ma'muumkaha takbiirtiisa dibdhaceeda weeye can takbiirati limaami ka imaamka takbiirtiisana ay ka dambayso kadib dhacdo halkan takbiirat lixraam oo allahu akbar ah buu lix iyo toban shardi u sheegay bal culimmada qaarkood afar bay ku daraanoo sidaasna labaatan bay ku dhammaystirmaysaa waxaad ogaanaysaa marka salaaddu inay barasho badan kaaga baahan tahay haddii laleeyahay leeyahay allaahu akbar keligeedaa labaatan shardi leh shardina aan dhahnay haddii aadan la imanin hal shardi oo shuruuddaa ka mid ah allaahu akbartaadii waxba kama jiro hadday allah akbartaadii waxba ka jiri weydana rukni min arkaani salaad buuna waxba ka jirin haddii rukni min arkaani salaa la waayana waxaa ka bixi salaadaadii waa iska foorfoorsanaysaa sooma idan waad garan waad dareemi kartaa salaada hiqalkii iyo awooddii iyo cuslaanta ay leedahay baad dareemi kartaa xaqiiqatan waa culimmadu markay dhihi jireen inaan safiino baranihiin salaadiis ma asaxdado waxweyn baa ka jira hadduusan xaqiiqahayn sooma lix iyo tobanka shardi culimmadu intay ka qaateen lixii tobanka shardi waxay ka qaateen takbiirtii nebi maxamed salawatullahi rabbi wasalaamu caleyh siduu u dhihi jiray baa waxay ahayd lixiyo tobanka qaarna in la helo qaar la in la waayo wakuka marka nebi maxamed takbiirtiisii unbay ka qaateen salawaatullahi rabbi wasalaamu caleyh sallu kamaa ra'aytumuunii usalliina isagaa yidhi shardiga koowaad ee takbiiratulixraam uu leeyahay waxaa weeye an taqaca xaalata alqiyaami fi lfardi waana shardi muhim ah gaar ahaan marbuu muhim sii yahay in la isku baraarujiyo waxa weeye sheekh qofka allahu akbar markuu leeyahay hadduu istaag ku tukanayey saasaa la rabaa hadduu istaag ku tukanayey oo karayay salaaduna ay farad ahayd waxaa la rabaa allaahu akbarta isagoo oo taagan inay dhacdo dadka qaarkood isagoo fadhiya buu allahu akbar sii dhahayaa akbarta waxaa laga yaabaa inay taagni ku dhacdo allaahudiina inay ku dhacdo isagoo dhexda sii socdo xaalat alqiyaama mayna dhicin mar haddayn xaalat alqiyaama dhicin allahu akbartaa waxba kuma jiro shardigan waxaa aada loogu dhacaa oo loogu khaldamaa qofku markuu yahay masbuuq yacnii salaaddii baa lagaala hormaray waad soo ordaysaa kadib waxaad dhahday allahu akbar ra'da markaad lahayd mise ba'da markaad lahayd mise akbartoo dhan markaad lahayd waabaad rukuucsanayd ama dhexdaad sii socoto waad sii hoobanaysa wax salaadoo kuu jira ma laho adigu waxaa islaail hal ragcad ka gaadh laakiin maxaa kugu dhaafay maxaa ku khasaartay salaadaadii dhan baad ku khasaartay oad ku khamaartay idan ragcaddaa ha tagto salaadda tigitaankeeda ka daran sooma allaahu akbar dhe adoo taagan kadib gaadh haddaad gaadhana alxamdulilah haddii kalena dee waad soo tukanaysaa sooma nabi sal alay slam wixii idinka taga soo dhammaystira sooma dhihin idan waad dhammaystiraysaa idan an takuun an taqaca xaalata alqiyaami fi lfardi wey shardiga labaad an takuuna bilcarabiyi wey waa inay af carabi tahay oo qofka haddii uu awoodo weeye haddii uu kari waayo waa loo tarjami waxaana loogu tarjami erayga macnihiisa loogu tarjami ay luqo uu garanayo ayaa loogu tarjumi ilaahay baa ugu weyn baad ilaahay baa weyn ma dhahaysa akbar suu yahaad u tarjumaysaa idan wa an takuuna bilcarabiyati baa la rabaa shardiga saddexaad an takuuna bilafdi aljalaala weeyaano allaahi baa la rabaaye alraxmaan iyo asmaada kale iyo inta kale meedna kuma asaxayso allaahi baa shardi ah in la dhaho idan alraxmaanu akbar iyo allaahu acdam iyo kuwa allaahu kabiir iyo maxaa la dhihi jiray ama aan dhaho alraxmaanu kabiir ama alraxmaanu akbar iyo kuma asaxayso wa bilafdi akbar baa iyadana shardi ah waxaa la rabaa akbar ayaa qasab ah ee acdam acdamu iyo kabiirun iyo jaliilun iyo kuwa iyadana kuma asaxayso allaahu akbar ayaa la rabaa waatartiibu bayna lafdayn weeyaanoo labada lafdi in la kala tartiibiyo waa inaad akbar ka soo bilaabin marka akbar allaahu ma asaxayso shardiga kale waxaa weeyaan waa anlaa yamudda hamsata aljalaala allaahuda hamsadaas waa inaadan madin ooda dheeraynin allaahu akbar waxayba su-aal bay isu bedeli meeshu waxay ahayd khabari bay ahayd insha iyo dalabbayba isu bedeli waxay noqoni warma ilaahay baa weyn dee qof shakisan baaad ka soo bixi marka dambe waxa laga meelo kale inaad ku dhacda sooma allahu akbar haddaad ahdo wacadamu maddi baa'i akbaru akbar ba'deeda waa inaada mad saarin allahu akbar waa inaada dhihin haddaad akbaar dhahdo waxay jamac u tahay dhaheen kabar kabarkana waxaa la yidhahdaa bay dhaheen waa durbaanka ilaahay baa durbaan ah marka waa meelo kalaa waad ku dhicisamo haddaad hoos dhigtaad allaahu ikbaar aad dhahdana xaydkaaba la yidhaahdaa meelo kalaa iyadana ku dhici n waxaa lagaa rabaa inaadan madin oo allahu akbar aad dhahdo shardiga kale waxaa weeyaan wa anlaa yushadida albaa'a ba'da waa inuusan shadin allaahu akbar waa inuusan dhihinoo ba'da uusan shad ayna lahayn waa inuusan saarin shardiga kale waxaa weeye wa an laa yaziida waawan saakinatan aw mutaxarikatan bayna alkelimatayn waaw waa inuusan ku darin allaahu akbar wawda mid saakino ah oo ah allaahu akbar ama wow mutaxarika oo xarakaysan allaahu wakbar waa inuusan dhihin wa an laa yaziida waawan qabla aljalaalati tanna waxaa weeyaan lafduljalaalahoo allaahi ahaa horteeda waa inuusan wuu ku darin wallaahu akbar waa inuusan dhihin sababto meel hore uu kusoo cadfo ma jirto marka wallaahu akbar xaggay u socotaa xaggay ku cadfantahay mooyi wa an yaqifa waa inuusan istaagin bayna kelimatay altakbiiri waqfatan tawiilatan walaa qasiira waxaa la rabaa allaahi iyo akbar dhexdooda qofku waa inuusan istaagin istaag oo ka dheer neefsi inuu neefsanayo qofku istaaggaa laba midun buu noqon inuu dheer yahay iyo inuu gaaban yahay haddii dheer yahay ka kacwaya allaahu akbarti haddii uu gaaban yahayna waan fiirinaynaa qofka qasadkiisa maxaad ula qasaday allahu akbar inaad kala goyso mismaada ula qastin waan ula qastay ka kacbay allahu akbartaadi haddaada ula qastinna sii soco weeye hadday gaaban tahay wa an yusmica nafsahu jamiica xuruufihaa waxaa la rabaa qofka allahu akbar waa inuu ismaqashiiyo ayaa la rabaa xuruufteeda a'da ka bilowa ilaa ra-da ka gaadh intaa qofku waa inuu wada maqla haddii uusan dhogool ahayn bay dhaheen culimmadu ama meel qaylo badaan uusan ku jirin xoogaygu maxaa dhihi jiray naftiisa maqashiinaya naftiisu maqashiinaya markii laleeyahy ma waa inaad dadka tashwiisho tashwiishoo dhahdo allahu akbar aad kor isooga dhahda laga yaabo qof ma'muum ah inuus dhaho imaamkii uu rukuucayood halkaa dad badan ka khalado may naftaada maqashiiun maxaa la diidan yahay dad fara badaan waxay ku dhacaan baa la diidan yahay afkiisa ma kala qaadaya dad faatixada akhrinaya saa utaagan sumin arkay allahu akbartana wuu leeya saasuu u taagan yahay bas bishimuhu dhadhaqaajinaya qiraa'o maada samaynin sheekh bishimu maada dhadha bishimu bisaa dhadhaqaajisay qaarkood bishimaa xataa ma dhaqaajinayaan shib buu iska aan oo rukuucuu sujuudtaan maanta dhan waa aamusanyay wax salaadoo u jirta ma laho allahu akbarta marka qofka waa inuu iswada maqashiyo ayaa la rabaa wadukhuulu lwaqti fi lmu'aqati salaaduhu kala duwan salaad waa waqtiley salaadna waqti ma laho waa iska naafiladii mudlaqa ahayd midda waqtiga leh markaad allaahu akbar dhahaysa salaadda waqtigeedii waa inuu galo laakiin haddaad allaahu dhahdo akbarna waqtiga ay dhex dhacdo allaahuna waqtiga ay ka baxsanayd waxba kama jiro dukhuulu lwaqti fi lmuaqati sidaa wey wa iqaacuhaa xaala listiqbaalina waxaa weeye qofku markuu allaahu akbar dhahayo waa inuu qiblada usii jeedo qofkiiba meel kala fiirinaya ama xaggan fiirinaya ama xaggan fiirinaya hadduu allaahu soo dhaho kadibna akbar uu qibladii la soo aado waxba ma asaxayso sababtoo shardii shuruuddii takbiirat alixraam uu ka tegay qofkaas wa an laa bixarfin min xuruufihana waxaa laga wadaa xuruufta allaahu akbar xaraf ka mid a ah waa inuusan ka tegin oo uusan dhimin maalan allaahu akba oo ra'diibuu ka tegey ama buu ka tegey ama buu ka tegey ama meel kale kaleu ka tegey waa inayna saa dhicin ee xuruufteeda dhammaanteed waa inuu ku wada hadlo wa ta'khiiru takbiirati alma'muumi can takbiirati limaamina waxaa weeye imaam iyo ma'muum hadday sheekadu noqotoy jamaaca noqoto qofka ma'muumkaa allaahu akbartiis waa inay ka dambayso qofka imaamkaa marka qofka imaamka waa inuu ku horeeyo halkana waa lagu khaldamaa dadka qaarkood wuxuu isleeyahay fadligii lagu sheegay takbiirat lixraam haleel yuusan ku dhaafin imaamkii oo bacdii sii wada yuu allaahu soo bilaabi soon ra'dii gaari waxba kama jiro adi fadli baad u ordaysay salaadaadii dhan baad ku khamaartay maxaa lagaa rabaa marka waxaa laga rabaa allaahu akbar markuu ra'diisa gaadho ee dhammaystiro fadligeedii haddaad heliye hadda ku dhaqaaqo allaahu akbar dheh marka takbiiratu lma'muum can takbiirati alimaam waa kuu lahaa waalfadlu fi takbiirati alixraami bilishtiqaali caqiba alimaami insha allah zubaedkaan ku gaari doonaa axmed ibnu raslaan muxuu yidhi bilishtiqaali caqiba alimaami markuu imaamku allaahu akbartiisa dhammeeyo adigu markaa isku mashquuliyo isku biisigara inaad allaahu akbar dhahdo markaa isku howl jabiil faslun hada kani fasilun shuruud lfaatixati faatixada shuruudeedu casharatun toban weeye altartiibu kala tartiibin weeye faatixaadka aayaadkeeda la kala tartiibiyo waalmuwaalaatu xidhiidhin weeye aayaadkii la xidhiidhiyo wa muraacaatu xuruufihaa faatixada xuruufteeda ilaalitaankeeda weeye wa muraacaatu tashdiidaatihaa faatixada shadadkeeda ilaalitaankeeda weeye wa anlaa yaskuta qofku waa inuusan aamusin saktatan aamus saktada oo tawiilatan dheer walaa qasiiratan mid gaaban taa gaaban oo yaqsidu ula qastayo bihaa saktadaa gaaban qadcal qiraa'ati akhritaanka goynteeda la qastayo wa qiraa'atu kulli aayaatihaa faatixada aayaadkeeda ideelkood akhritaankooda weeye wa minhaa aayaadkii ayuukamiday ka mid tahay albasmalatu basmaladii wa cadamu laxni laxni aantii weeye laxnigii almukhilli dhimayey bilmacnaa macnaha wax u geysanayey wa an takuuna waa inay tahay faatixadii xaalata alqiyaami istaag xaaladii filfardi salaada faradka ahaa wa an yusmica waa inuu maqashiyo qofkii qiraa'ada akhrinayay waan yusmica waa inuu maqashiyo nafsahu naftiisa waa inuu maqashiyo alqiraa'ata qiraa'adii oo faatixadii naftiisa dhan waa inuu maqashiyo wa anlaa yatakhalalaha waa inuusan soo dhexgelin faatixadii dikrun dikri waa inuusan soo dhexgelin dikrigoo ajnabiyun ayuhanebi ka ahba ismaanada jamiil faatixadu shuruud bay leedahay kitaabka intan wixii ka dambeeya aad baa loo akhrin limaada waad ogaan doontaan kutubta kale markaan marayno dhammaantood waxaa ina qaban doontaa addahaara aad way u sii adkaan doontaa welibana laakiin markii la soo gaaro salaad oo kale waa masaa'il wada waadixa kitaabkanna wuxuuba ka hadlayaaba inta waajibka oo keliya ah, soo ma idan sidaasaynu cashirka u akhrinayna laanna tafsiil fara badan kuma jiro faatixadu toban shardi bay leedahay tobankaa shardi shardi ka mid ah haddii aad ka tagto faatixadaadii ma asixin mar haddaysan faatixadaadii asixinna rukni min arkaani salaa ka tagtay salaadiina halkaasay ku tagtay marka faatixadu qofka inuu cinaayo badan iyo tixgelin badan siiyo weeye sheekh cabdirashiid cali suufi ilaahi ha xifdiyo markaa u tagto ama qof weyn xataa hadduu tago faatixada akhri buu ku dhihi culimmada waaweyne quraada ahna waa sidaa faatixada akhri buu ku dhihi lianna faatixada haddaad wax yar khaladoo tobanka mid ka mid haddaad ka tagto salaaddii baa ka kac noqon qur-aanka laakiin haddaad iska khalkhalado iska khalkhalado ajir badan waa lagaa inuu kaa tago wax badan inuu kaa taga dee oo fadli ah laakiin salaadaadii kaama tegayso laakiin waxay salaadaadii ku tegayso xaqiiqatan inaadaad cinaayo u siisa weeye ha isdhihin qur aanki waan aqaanaa kan weeye laa iga saxdhe hebelow iga saxdhe kan uta kan uta kan utag ilaa aad ka itqaaniso lanna waan arki doonaa tobankaa shardi hal shardi haddaad ka tagto faatixadii ka kac bay noqonaysaa faatixa ka kac noqotayna salaad ka kac noqotay dhewe tobankaa shardi shardiga koowaad waxaa weeyaan atartiib tartiibku waa sidaan u akhrina alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin bismi illahi inaa ka bilowda alxamdu lilaahi alraxmaan اraxiim maalik sidaas waxaa la diidaya inaad isku dhex qulubto isku dhex qasto bismi illaahi اraxmaani اraxiim iyaaka nacbud alraxmaani ribkaas aad soo geliso kole xaggana aad oga dhex baxdo tartiibkii baad khaladay mar haddaad tartiibka khaladana salaada faatixadaadii ka kacbay noqonaysaa almuwaalaatu xidhiidh weeye markaad aayaddan akhrido aayadda ku xigtana waa inaad akhrido aayadda ku xigtana waa inaad akhrido waa inuusan fasli jirin wax udhexeeya waa inuusan jirin fasligu labuu noqdaa mid isagaa matniga ku keeni doonaba fasligu wuxuu noqdaa inaad hadal ku kala fasliso iyo inaad aamus ku kala fasliso haddaad aamus ku kala faslinayso isagaa inoo keeni doona haddaad hadal ku kala faslisana faatixadaadii waxay noqonaysaa mid muwaalaadkeedii uu ikhlaal iyo dhimitaan uu ku yimaaday inaad soo bilowda wey allaahuma waxyaalo faatixada dhib aan u keensanaynin baa jira waa dikri ajnabi ah waxa la diidan yahay siduu gadaal ka sheegi doono waxyaalahan dhibka u keensanayn waxaa ka mid ahaa adoo faatixadii akhrinaya oo dhexda ku jira arraxmaan araxiim maaliki yowmiddiin markaad dhahdo imaam baa ku tujinaya adugu faatixadii waad iska sii akhrinaysa maadaba dhegaysaninba lanna wax waajib ah ma jiro sida fiican baad khilaaftay sooma alraxmaan maaliki yowmiddiin markaad dhahday yuu imaamkii waladaaliin yidhi aamiin baad dhahday aamiintaa may kaa kala goynaysaa kaama kala goynaysa waad sii wadanaysaa waxaa ka mid ah imaamkii wuxuu akhriyey adoo faatixadii akhrinaya aayad maxaa la dhihi jiray raxmo ah raxmo ku tusinaysaoo rabbi subxaana wa tacaala raxmaddiisii iyo fadligiisii ilaahay baad weydiisatay iyadana dhib ma yeelanayso tusaale ahaan adoo alraxmaan araxiim maalik yowmiddiin socda yuu imaamkii sujuuday sujuudu tilaawo u sujuuday la soo sujuud meeshaaday kasii bilow matalan imaamkii aayad ku istaagtay aa ka rujisay meeshaadii uun kasii wado kuwaasoo kale dhib uma keensanayso dhib uma keensanayso waxaa dhib u keensan laakiin dikri ajnabi ka aha salaada markaa tusaale ahaan xatrisho waad dhahday waad hindhisootay alxamdulilah lilaahi waad dhahday salaaddii kaa buri maysee faatixada muwaalaadkeediibaa burayee soo bilow laakiin qof xatirshodh ah, haddaad yarxamuka laa dhado salaaddii baad ku khamaartay iyadii dhannayd jamiil almuwaalaatu saas weeye marka waxaa kale wa muraacaatu xuruufiha faatixadu xuruuf bay leedahay boqol iyo konton iyo lix ah haddaad maaliki akhrido haddaad meliki akhridana dee halbaa ka dhimanaanoo boqol konton iyo shan baa noqon xuruufteeda inaad ilaaliso ayaa laga bahanyo hal aada ka tegin waxaa kale muraacaatu tashdiidaatiha faatixadu shadad bay leedahay cashirkan insha allahu ku jirta sheekhuna uu faahfaahin doono shadadyaalkeedana waa inaad ilaaliso ka warhayso ood ahal ka mid ah ka tegin waxaa weeye wa an yaskuta shuruuda waxaa ka mid ah waa inuusan aamusin saktatan tawiilatan walaa qasiiratan yaqsidu biha qadca alqiraa'a tan muwaalaadkiibay wax u keensanaysaa maxay ka dhigan tahay marka shardigana waa khaas shardigii muwaalaadkina waa caam min baabi dikri khaas bacda alcaam bay noqon markaas soo maa shardigan waxaa weeye muwaalaadkii buu dhib u karinsanayaayo qofkii alraxmaani alraxiim maaliki yowmi iddiin markuu marayo yo aayar aamusa aamuska laba mid buu noqon inuu dheer yahay iyo inuu gaaban yahay hadduu dheer yahay ka kacweede hadduu gaaban yahayna waxaan dhahaynaa maxaad ula qasaday maqadca alqiraa'aad ula qasaday mise maad ula qasdin hadduu qadca alqiraa'a ula qasdana salaadiisii ka kacbay noqon haddii kalena ka kacma noqonayso wa qiraa'atu kulli aayaatiha wa minha albasmala intaa waa isku shardi faatixada aayaadkeeda dhammaanteed waa inaad akhrido hal aayad ka mida ah aada ka tegin su-aal baa timid marka basmalada oo bismi illaahi araxmaani araxiim ah basmala iyo xamdala iyo kabara iyo waxaan waxaa la yidhahdaa carabiyaadka naxti baa la yidhahdaa erey la isku qorqoray way naxtigu qoritaan wey kadibna ficilkan laga soo saaray basmala ah ama albasmalatu ismigaasa faatixada bismi illaahi araxmaan araxiim waxay ka mid tahay faatixaday ka mid tahay markaan madhabkeenna ka warramayna madaahibta kalena ka warramayna madhabka maalikiyada uun mooyeen waxaa laisku sii khilaafi ma kor baa loo dhigi ma hoos baa loo dhigi meel baan ugu tegi doonaa insha allah shuruudda waxaa ka mid ah cadamu laxni almukhili bilmacnaa qofku faatixadii waa inuusan laxninin laxnigaa laba noqon marka mid macnihii dhib u keensanayay iyo midaanu keensanayn hadduu laxnigu dhib u keensanaya macnaha salaaddii faatixadii ka kacbay noqon tusaale ahaan meeshii ancamta ahayd ayaad dhahday ancamtu ama ancamti aad dhahday macnihii dhib buu u keensaday faatixadiina ka kacbay noqotay salaaddiina halkaasay ku tagtay laakiin haddii uusan laxnigu salaad dhib u keensanaynin macnaha salaadaas ma jirin tusaale ahaan ihdina siraada bay ahayd ihdina siraadu baad dhahday shay xaaraanaad la timid laga rooni baad la timid laga rooni maya shay aan ficnayn baad la timid laakiin salaadaadii maysan jabin leanna macnaha dhib uma keensanayso alxamduda lafta u horraysa haddaad alxamdi dhahdo salaada dhib uma laxniga ah macnaha dhib uma keensanayo mar hadduusan macnaha dhib u keensaninna salaadaadii ma jabayso ee ka macnaha dhib u keensan baa salaada jebiya wa an takuuna xaalat alqiyaami fi lfardi kanna waxaa weeye salaada markuu qofku ay farad tahay salaaddu markay farad tahay ee istaag lagu tukanayo faatixada bidaayadeedaoo bismillaahi ah ilaa nihaayadeedoo wala daaliin ah istaag waa inay ku dhacdo halkana dad baa ku gala matalan waa soo orday imaamkii baad ama caadi waa degdegsanaysaa hayr almaqduubi calayhim waa sii hahaabanaysaa ama looyaha sii qabsanaysa waladaaliin markaad meelaha marayso waad sii socotaa nuunka markaad marayso waxaa laga yaabaa inaad caadi u rukuucsan tahay aduu deg deg baa islaayada salaadaadii ka kacay waxoo kama jirto limaada lianna shardi min shuruudi takbiirati faatixa ayaad ka tagtay oo ah dhammaanteed iyo idayrkeed waa inay dhex dhacdo adoo taagan salaada faradka wa an yusmica nafsahu alqiraa'ata tanna waa tii takbiirat lixraam intaan ka soo dhahnayn baad ka dhihioo waa inaad ismaqashiiso faatixada inaad kor u qaylidana ma aho inaad iska aamustana ma aho inaad inaad ismaqashiiso haddii qofku uusan dhogoolahayn ay dhaheen meeshana buuq fara badan uusan ka jirin ismaqashiy wa anlaa yatakhallalahaa dikrun ajnabiyun faatixada dikri ajnabi ka mid ah waa inuusan soo dhexgelin waataan soo sharaxnay muwaalaadkana dhib u keensanaysa haddii alxamdu lilaahi aad dhahdo wakaa taasoo kale wey intaad xatrishooto ama indhisooto faslu haada kani faasilun tashdiidaat lfaatixati faatixada shadidiyaalkeedu arbaca casharata waa arbaca casharata waa afar iyo toban bismi illaahi tashdiidu bismi illaahi bismi illaahi shadkeedu fowqa laami laamta dusheeduu ahaaday alraxmaani wa tashdiidu araxmaani raxmaan shadkeeduna fowqa raa'i ra'da dusheeduu ahaaday alraxiimi wa tashdiidu raxiimina fowqa raa'i buu ahaaday alxamdu lilaahi wa tashdiidu alxamdu lilaahina fowqa laami ljalaalatii bay ahaatay rabi اlcaalamiina watashdiidu rabi اlcaalamiinana fowqa albaa'i bay ahaatay alraxmaani watashdiidu araxmaanina fowqa alraa'i bay ahaatay alraxiimi watashdiidu araxiimina fowqa alraa maaliki yowmi اddiin watashdiidu maaliki yowmi اddiinina fowqa addaal iyaaka nacbudu fowqa alyaa waiyaaka nastaciinna fowqa alyaa ihdina asiraaط almustaqiim shadkeeduna fowqa saad buu saaran yahay siraad aladiinana fowqa allaam buu saaran yahay ancamta calayhim hayri almaqduubi calayhim wala adaalliina fowqa addaadi wallaami buu saaran yahay halkana sheekhu wuxuu samaynayaa arkaantii yuu qaybo ka mid ah kuu sharaxi samaynaa dhihin ruknigii markuu ee shuruud ku dhex sheego shuruuddii mid ka mid ah hadduu sharaxitaan usii baahana uu sii sharaxayaa yacnii shuruudda faatixada waxaa ka mid ahaa muraacaatu tashdiidaatiha soo tiibuu marka sharaxayaa oo warshadadka ay leedahay faatixadu waa afariyo toban mid ka mid a haddaad tagtana ka tagtana dee xaraf min xuruufi alfaatixati baad ka tagtay oo muraacaati xuruuftii baad ka tagtay haddaad xaraf min xuruufi alfaatixati ka mid ah ka tagtana salaadaadii ka kacwiye faatixadii ka kacwiye wax kasta ka kacbuu noqonayaa faslun yusanu hada wsala allahu wslama cla rasuulihi alamiin wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin